marka wa in itafaqat alasmaa'u waاkhtalafat alaabaa'u fahuwa almutashaabih kaas waan soo sharaxnay marka aw bilcagsi macayna waxay noqonay wain ikhtalafat alasmaa'u waاtafaqat alaabaa cagsiga saasay noqonaysa yacni waxaa iswaafaqay waxaa iskhilaafay magacii horo yaa iskhilaafay marka nudqan baa isku khilaafi karaa haddii nudqan wakhatan isku khilaafo waaba iska sahlan tahay kii dan baa iswaafaqay markaan oo caliyu bnu cuثmaan iyo caliyu bnu muxamed oo kale caliyii hore waa iswaafa maya tan hore waxaa weeyaan cuثmaan ibni cali iyo eh, muxamed ibni cali caligii dambo waxa weeyaan waa iswaafaqay kii horena waa iskhilaafay marka caligaas hadduu tahay dhib ma laha laakiin hadday timaado masalan muxamed ibnu culay iyo muxamed ibni cali oo kale tan hore Eh, waxaad tidhahdaa may cusmaan ibni cali iyo moxamed ibni culayd oo kale ka soo qaad kii dambo waa mutashaabih eh, khaطan laakinahu eh, mukhtalifu nuطqan weeyaan kan horena waaba iskhilaafsan yahay macnihi saasay imaanaysaa ayib kuwaasoo dhan waxaa lagu magacaabaa cilmiga mutashaabih la yidhaahdo mutashaabih alasmaa wاlkunaa wاnisab kulli waa soo wada galayaan wakada in waqaca alitifaaqu fi lismi wasmi اlabi wاlikhtilaafu fi اnisba waxaa lamid ah baa lagu leeyahay hadday isku waafaqaan magacii horo iyo magacii aabbihii waa isla leeyihin moxamed ibni cabdillaahi moxamed ibni cabdillahi laba nin maa la kala yidhahda laakiin nisbaday ku kala tageen oo kan moxamed ibni cabdillahi alansaari weeyaan kana moxamed ibni cabdillaahi matalan alqurashi weeyaan nisbadii ay ku kala tageen waa sa marka waxay noqonaysaa markii moxamed ibni cabdillahi meeshaan keligiisa u yimaado hal huwa alqurashi miya ama alansaari miya yaa laleeyahay waa la raadinaa sidaasaa lagu helaya wayatarakabu minhu wa mima qablahu anwaac baa layidhi markii mutashaabihi iyo mu'talif iyo mukhtalifkii waxaa laga yaabaa suwar badan in laga soo saaro magacii horo mar mutashaabih buu qayb ka noqonaa kii dambana mu'talifuu noqonaya kii hore waxaa laga yaabaa inuu noqdo eh, mutashaabih kan dambana ou noqdo mutafiq walmuftariq wahaakada marka anwaac badan baa ka imaan karta minha waxaa ka mide eh, an yaxsula alitifaaqu ilaa fi xarfin aw xarfayni itifaaq baa la helay ilaa fi xarfin aw xarfayn waa maxay maalan eh, kaba soo qaada musanifku wuxuu ku miaaliyey moxamed ibni sinaan iyo moxamed ibni sayaar oo kale muxamed ibnu xunayn muxamed ibni jubayr markii la qorayay waa isku wada mid kuwaasoo dhan dhibacba haddaan maanta la saaraynin isku mid ay noqon leh marka hadda waxaa weeyaan kutubtii hore muxadisiinta ay qoreen ayagoo makhtuuta abay ah yaaliin markii la baarayay waxaa weeyaan sadarka iyo say isku dhexgalsan tahay iyo dhibaacda wax ay shaqal iskaba dhaaf dhibacna iska dhaaf xataa qaarkeed ma laha marka adiga waxaa lagaa rabaa culumtan markaad qofkii mutabaxir ku noqdo inuu wax weyn uu ka faa'idaystaa dhici kar marka minhaa waxaa ka mid ah an yaxsula alitifaaqu aw alishtibaah ilaa fi xarfin aw xarfayn muxamed cabdullaahi ibnu zayd cabdullaahi ibnu yaziid fiiri ya'diyaa tan dheeraad ah tanna ya'di un ka maqan magacii kale inta kale waa ka wada siman yihiin waxaasoo dhan waxaa lagu magacaabaa eh, nooc min anwaac almutashaabih yaa la leeyahay oo u baahan in annawawi fi kitaabihi wa qablahu ibnu salax fi kitaabihi macrifatu culuum alxadiid aad bay mithaal badan u sheegeen wamaca dalika laa yugni waxaa u lagu baran karaa albaxthu walqiraa'a wa wannadar fi axwaali الrijaal mid kasta markuu soo mara siduu yahay in lagu ogaado aw bitaqdiimi wاtaakhiir magacii inta kale waa iskala mid wuxuu kala duwan yahay waa kala hormaran yahay alswad ibn yaziid yaziid ibn اlaswad intii dhan waa ku wada mid laakiin waxay isku dhaafsan yihiin horumarid keli ah waxa weeyaan nooc min almutashaabiha la yihahda aw naxwi dalika wabillahi tacala tawfiq sala allahu wslam ala nabiyina muxamadi waalihi waslm yaqulu lmusanifu raximah llahu tacaala khatima ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة مصنف wuxuu sheegayaa meeshaan dhamaystir markuu soo sharxay abwaabtii kale yaa wuxuu leeyahay khaatimadu waxaa ka mid ah wa min almuhimi macrifatu طabaqaati الruwaat dadka ruwaadka ee nebiga xadiidkiisa calayhi salaatu wasalaam wariyaan siday isku leeyihiin isku casri iyo isku shuyuukh iyo isku talaamiid inay loo kala ogaadaya habboon buu leeyahy marka dabaqada waatan hore usoo sheegnay qowmun taqaarabuu fi الsini wa liqaaءi shuyuukh yani markay sanadkooda isku dhow yihiin ee isla mar ay ku wada nool yihiin ninkiinan oo kale taqriiban qabaqabaa laydin leeyahay maadaama aad duruus la akrisataan isla cilmina aad wada barataan mashaayikhna aad ka barataan hadhow talaamiiddiinin isku dhowaan bay noqonaysaa marka marka dadkii sanad ahaan isku dhow yihiin talaqiga shuyuukhana isku dhow yihiin dabaqa baa lagu yidhaha waxay muhim markaan ku noqotay waxaan ognahay qadiyatu itisaali itisaali sanad wainqitaacihi waxaa asaas u ah xoolgan goormaa la dhali goormuuna dhintay waa muhim jiddan weeyaan marka taas maadaama itisaalu sanad shardi min shuruudi saxiix uu yahay yaa waxaa lagama maarmaan in ruwaad isay wax u maqleen isay iskula noolaadeen isay beled iskula joogeen la ogaado waa muhim weeyaan marka kutubaaba jiro mu'alafa bitabaqaad oo tabaqaat ibnu sacd tabaqaat khaliifa ibni khayaad tabaqaad oo kitaabkan dahabi oo leeyahay oo siyar kutub badan shuhuudi xataa waa leeyahay kutubtaas waxaa laga faa'iidaystaa min naaxiyati alcuhuuri cala raawiya haba iska adkaatee laakiin waxaad fahmaysaa dadka isku shuyuuqa ama isku casriga isku mashaa'ikh kulligood waad fahmaysaa marka nin kastaba sii dhimashada loo kala horreeyey buu sheegay marka waxaas muhiima noqotay markaan in la garto macrifatu tabaqaati ruwaat wa mawaalidihim waktigay dhasheen iyo wa wafaayaatihim waktigay dhinteen waa itisaalu sanad wa inqiaacu marka mawaalidka sida badan in la helo waa adag tahay sidii waktigan oo kale lama joogo ninka markuu dhasho ee lagu qoraya warqaddii dhalashada loo qoraya ma jirto walidaalika insaanka markii la dhalayo haaliban waxaa la dhalaa insaan sagiir asigoo ah laysa lahu sha'nun kabiir wabittaali laa axad yahtamu bihi labadiisa waalid unbaa yaqaana laga yaabaa waktigaasaa la dhalay bilhiblahi la dhalay iska yidhahda laakiin ummaddan kalama taqaan baynamaa wafayaatu shuyuukh haaliban boqol kiiba sagaashan iyo sagaal taqriiban waa la wada ogyahay maxay ninkan markuu dhimanayo hadduu min almuxadisiin uu yahay talaamiid buu leeyahay cilmigiisa baa la yaqaanaa waktiga maalinka uu dhimanayo musiiba kabiira cala lmuslimiin bay buu tahay marka yu'arak calayhi bitaariikh wayunshad fiihi matala almaraasi wagayra dalika marka dhimashada sida badan waa la garanaya laakin wafaad eh, dhalashada waa inay qarsoonataa la arka ayib marka wa buldaanihim wa axwaalihim buldaanihim ayagana beledyaasha ninkaa inuu kuufi yahay inuu basri yahay inuu xijaazi yahay inuu madani yahay inuu maki yahay inuu bukhaari yahay inuu tirmidi yahay wahaakada buldaanta caalamulislaami wakti riwaaya ka jirta siday u kala leeyihiin raqma aad waxay u adkaa jirtay in raawi muxadad a ah lagu ogaado waktigaas muxadid inuu leeyahay sababta waxaa yaray nin muxadida inuu beled yar ku koobnaado waxaa caado u ahayd dadka muxadiثiinta beledka beled ugu sarreeya oo dhulkaas ruushka hadda muslimiinta u ka haysta laga soo bilaabo ilaa aakhiri sharqi bilaad alislaami maqrib duwalkan hadda morocco iyo isbaniya haddaan leeyahay andalus baa la dhihi jira waxaasoo dhan caalamlislaami baahi culammada baadu ku faafsanayd marka waxaa laga yaabaa nin inuu ka soo baxa bukhaari ilaa intaas uu soconay marka haddana intii markuu noqdo intii cilmi markuu jamciyo fii ayi baled uu degaya bada yuxadid yatalaqaa wa yulqi saasay caadadu ahaan jirta marka ninkii waxaad arkaysaa ninkii waxaad arkaysaa eh, ninkii raawiga waxaad arkaysaa markaan yunsab ilaa akthar min balad ninkii waa basri wa fi nafsi alwaqti waa kuufi ama waa masri ama waa xijaazi intii wada yahay baad arkaysaa laakiin waxaa loo qabtaa gaaliban meesha u badan yaa loo qabanaya meesha u badan masalan cabdirazaaq asancaani aa leeyahay waxaa weeyaan beledkiisa oo asaasiga meeshaas macmar ninkaas inkastoo uu eh, degay meeshaas yeman la yidhahdo laakiin asalkiisi maadaama basri uu yahay macmar ibn rashid albasri nazirulyman baa laleeyahy markaa waa meeshaas waa ku degay laakiin beledkiisa asaasiga waa xaggaa weeyaan walmuhim buldaanta waa muhim ninkaa inuu kuufi yahay inuu basri yahay inuu masri in la ogaado ayb marka buldaanta wa axwaalihim haddana in la garta xaaladooda xaalada axwaalihim tacdiilan wa tajriixna weeyaan raawiga intaas kama baxsano inuu majruux yahay ee ceeb lagu yaqaan inuu mucaddal yahay oo nin hiqaa uu yahay inanba la aqoonin fiihi laa laa khayr walaa shar aan lagu aqoonin labadaas saddexdaas uu kala baxay inkastoo maraatib lagu murmi karo ee qaarkood laga yaabo bacd alculamaa inay ninkan tacdiil ku sameeyaan qaarnoodna an yudaacifuuhu taa waxay u baahan tahay in la kala ogaado midkooday xaq leh waxaa laga yaabaa ninkan inuu wanaag le ku og yahay cuyuub badan nin kale uu ka og yahay marka waa noo imaan doontaa asbaabta si la yeeli doono marka wa maraatibu ljar jarxi buu musanif ka bilaabay jarxi qofkiioo la jaraaxay oo xumaan lagu sheego weyaan marka waxaa lagu leeyahay jarxiga aslan nin muslima ah in wax laga sheega ma banaano waa qaacida caama ah oo ay xumaan cirdigiisa iyo nasabkiisa in la sheego oo xumaan laga sheega ma banaan ilaa lidaruura marka daruuradaas waxaa lagu yidhi oo maslaxatan caama loo banay lix qayb weeyaan waxaa ka mid ah eh, aljarx watacdiil siyaanatan lishariica waxyaalaha loo banayy ninka khaatibka naag soo doontay haddii uu ku weydiiyo ceebtuu leh waad sheegay sharcan nin hadduu ku dulmiyo uu dhibaata kuugu sheegto in qaadigaad u sheegtay ciqaabta uu ninkaas kugu sameeyey wuxuu ku sameyn sheeg waad heli kartaa waad banaan nin hadduu fisqi lijahray ama dhibaato ama munkar meel qarsoon ku samaynayo oo dhibaato dadka muslimiinta ugu tahay in loo sheego oo layihaha ninka inkaasuu yahay waa laga sheega haddii ninkan uu yahay nin xumaan lagu og yahay eena xadiid warinayo xumaana lagu og yahay shareecada waa la sheegay marka ilaahay subxaanahu watacaala meelo badan buu noogu sheegay dadka wanaagan in la aqbalay oo wa ashiduuda way cadlin minkum ilaahay subxaanahu watacaala laba ninoo caadil ah waxaas la markhaati geliyo meelo badan baa lagu yidhi iyo mar kalena waxaa lagu magacaabay fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna layidhi dad aad raalli ka tihiin marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay dad xun iyo dad wanaagsan ay leeyihin markii xumaanta laga hadlaya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun fatabayan binaba'in fatabayanuu baa ilahay yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu marka waxaan ogaanay aayadda manduuqeeda ninka faasiqa ah khabarkiisa la qaadan maayo ee waxay u baahan tahay tathabut in la fiiriyo waxaan ka fahnay markaa ninka caadilka ama hiqada ah khabarkiisa in la qaadanay taasaa laga fahmay marka waxaa lagu leeyahay jarxiga iyo tacdiilka asalkooda fi shariica alislaamiya qur'aankiyaaba ku baaraabay nebiga calayhi salaatu salaam nin baa isti'daan ka dalbay markaasuu nebigu yuri idanuu lahu bi'sa akhulcashiira ninkaas usoo idma buuday nin cashiira asaana ugu xun waayo xumaantiisa yaa lagu sheegay nin xun buu ah marka taasna waxay tahay baa lagu leeyahay dad badan nebigu waa ammaanay oo saxaabadiisa ka mid ah, xataa basharahum biljanna dad kalena sidaasuu ceebta ugu sheegay marka waxaa lagu leeyahy jarxi wa tacdiil asalkeeda sidaasi shareecada ugu banaanta hayru waaxid min ahlicilmi baa la weydiiyo waxaa layidhi miyaysan noqonaynin ninkan fulaan waa daciif waa nin xun waa nin sidaan markaad leedahay inay xamasha kugu noqoto markaas way tan xamasho ma ah bay yidhahdeen in laxanto qof laxanta ma ah waxa weeyaan shariica oo la ilaaliyo haddaan saan la yeelin wixii wanaagsan iyo wixii xumaa isku darsamay marka dantii waxay keentay in dadkaas laga hadla baa laleeyahy nin baa waxaa layidhi miyaadan ka cabsanayn dadkaas maanta aad caynaysid oo ninkaan sayi lxifdi ninkaan kadaab aada leedahay in ay laga yaabo annahum xataw rixaalahum fi ljanna dadkaa maanta aad wax ka sheegaysid in dad mar hore jannada iska galan in yihiin ma dhici karto baa lagu yidhi markaasuu idhi waxba iigama dan ah liannii wuxuu idhi waxaan ka cabsanayaa an yakuuna haaulaa'i khasmii axabu ilaya min an yakuuna rasuulu llahi allahu alayh wasalama khasmii yani haddii nebigu ugula doodi lahay qiyaama xadiidkaygii dadka ka been sheegaya maxaad ugu doodi wayse u celi wayse la yidhahdo yaa iiga daran inaan dadkaas aan cerdigooda ka hadla buuli marka iyadoo khatar ay tahay qofka cerdigiisa in laga hadlo laakiin middaa waxaa loo banay liajli xifdi shariica marka waxaa la yidhahdaa acraadu الnaasi xufratun qaama calىa shafiiriha alqudaatu wاlmuxadithuun saasuu yihi nin ibnu daqiiq alciid la yidhahdo dadka mu'miniinta cirdigooda iyo amaanadooda iyo wanaagooda wax laga sheega aslan waxa weeyaan waa xufra min xufar الnaar xufradaas waxaa ku istaagay buu yidhi dadka muxadithuunta ah oo aladiina yumayizuuna bayna alruwaat biالضacfi aw bitacdiil iyo dadka qudaadka ilan qudaadka waxaan rabaa ninkaa marka shahaadadiisa aqbalay waxa weeyaan nin caadil inu ahaada marka waa inuu dad leeyahay dadka usoo raadiya inay wanaagsan inu xunyihin ninkaana waa cila ninkaana waa aqbalay marka dadkaa khatar bay ku sugan yihiin wabitaali waxaa lagu leeyahay waxaa muhim jiddan oo ah ninka oo dadkaa ka hadlay waa inaysan ka ahaanin dhibaato labadan qofood udhexaysa waa inaysan ka ahayn ee qadiyad uu ka hadlay liajlillaahi walow adigii asigaad isku xumaatahay yani laa cibrata kaskaga fiiri maayo ninkii haddii laga ogaado markaan inuu ninkaan markuu ka tadciifinayo ama tacdiilinayo liajli eh, amrin baynahumaa inuu yahay laga aqbalin maayo walidaalika waxaa lagu leeyahay tacdiilka laga aqbali maayo nin imaama oo warac oo ilaahay ka cabsidiisa ay heer saro tahay haddana og waxa wax lagu jaraaxinaya wax wax lagu wanaajinaya og mooye kullu man haba wadaba laga aqbali maayo dad yar baa laga soo saaro laga yaqaan marka kaas baa lagaaga hadlay marka musanifku wuxuu ka bilaabay jarxiga wax la yidhahdo wamaraatibu ljarxi buuri xumaynta jaraaxa maraatibteeda intay u qaybsanta waxaa weeyaan yaan ka hadlaynaa buuri wa aswa'uhaa waxaa ugu xun alwasfu in qofki lagu sifeeyo biafcala in lagu sifeeyo afcalu tafdiil mithaalkeedi ka akdabi nnaasi weeyaan qof bani aadan xumaan laga sheega fii baabi alxadiid markaan joogno in siiqatu eh, afcali tafdiil lagu ceebeeya ugu xun oo la yidhaahdo akdabu nnaasi in la yidhahdo dadka ninka ugu been badan waa haddii la yidhahdo waa jiraaxa ugu xun weeyaan waxaa lamide eh, eh, muntaha aljumuuc haddii eh, siiqat alintihaa haddii loo isticmaalo yidhahdo ilayhi lmuntaha fi lkadib beentaaba ninkaan ku dhamaata haddii la yidhahdo waa dhibaato weyn weyaan ama waxaa la ruknun min arkaani alkadib aw macdinun min macaadin alkadib meesha ay baydinta ka soo baxda buu asal u yahay waxa weeyaan wax oo raawi lagu sheego waxa ugu xun waa taa weeyaan qaybtaasaa kow waxaa ku xigo uma dajaalun aw wadaacun aw kadaab baa ku xigo waa siiqat eh, almubaalaga dajaal nin bay sheegi badan kadaab wadaac waa siiqat lmubaalaga facaal waa lawada yaqaan ayadana waxa weeyaan waa darajada labaad tii hore waxa wa akdabu naasi ninka been badan maba jira kadaabka waa beenlow laakiin qayb lamid in la helaa dhici karta oo asiga beenta la wadaagsado waa qayb weeyaan laba qaybuu musanif ka sheegay waxaa ka mid e eh, almutahamu bilkadib sida hadda soo dhaaf darajada saddexaad ninka marka mutaham yahay ama laysa bihiqa haddii la yihahdo waa darajada saddexaad weeyaan eh, waxaa ku xiga haddii ninkii la yihahdo daciifun jiddan matruukun waahin bimara laa yuxtaju bixadiidihi taraxuuhu iyo wixii lamid eh. ayagana meel ka soo qaad male xadiidkooda laa yataqawa abada waa darajada afaraad weeyaan darajada shanaad waxaa laga yaabaa in la yidhaha daciifun keli ah ninkaan daciif weeyaan ama sayi lxifdi haddii la yidhahdo waa darajada shanaad darajada ugu dambayso lixaad musanifka tan oo sheegay waashaluhaa layinun aw fiihi maqaal sayi lxifdi fiihna waxaa weeyaan nadar sayi lxifdi darajadeeda way xun tahay way ka sarraysaa kuwa kale wain kaana xadiidu yataqabal ataqwiya لكن waxaa weeyaan almuhim taqriibi weeyaan alfaada la isticmaalin wax la koobi kara ma ah nin kastoo raawi ah waxaa loo fiirinaya curfigiisa iyo ninka raawiga ninka muxadiska oo wax jaraaxaynaya in uu yahay nin mutashadid inuu yahay iyo inu nin mutasaahili inuu yahay iyo nin oo muctadil ah waa loo fiirinaya marka waxaa lagu leeyahay fi kuli طabaqa ruwaad waxay leeyihiin a'ima marka a'immadaas matalan dabaqa taabici taabiciin oo kale marka laga soo qaato dabaqadaas way badan tahay waxaa ka mid e cabdiraxmaan ibni mahdi yaxya ibni saciid alqataan ninkaas yaxya ibni saciid alaxwal weeyaan waxaa la yidhaahdaa yaxya ibni saciid alqataan mutashadid wa cabdiraxmaan ibni mahdi muctadil marka hadday labadood isku waafaqaanin inay wada tuuraan meel ka soo qaad mala ninkaa laakiin in jaraxahu yaxya ibnu saciid wawahaqahu cabdiraxmaan ibni mahdi غاaliبا cabdiرaحmaan iبn madi waa le waa muctadil qad yakuna yaxya ma aha in mar kastaba la tuuraya ma aha waa la fiirinaya laakiin nooca ma tashadud baa ku jira طabqada kusoo xigta oo kale nimankaas waa caliي بn الmadini axmed ibn xambal yaxya ibn maciin iyo غayrkooda weya marka caliي ibn الmadini axmed ibn xambal iyo waxaa lagu tiriyaa muctadiliinta dadka oo siday wax u yahay u sheegaya yaxya ibn maciin nooca ma fihi tashadud baa laleeyahy طabaqada kasii dambaysa waxaa weeyaan bukhaari iyo طabaqadii ka dambaysa weeyaan waxaa lagu magacaabaa bukhaari iyo ibnu cadi iyo muctadiliinta ayaa lagu tiriya tirmidi iyo xaakim iyo bayhaqi iyo mutasaahiliintaa lagu tiriya oo waxaa waaya nin daciif in iska tawhiiqiyaana laga yaabo ibnu xibbaan oo kale madaahibtiisa غayru mutaxadida ida kana fi اljarxi fahuwa mutashadid wain kana fi الtacdiil fahuwa mutasaahil labadaba waxaa weeyaan eh, qayb uu ka yahay almuhim eh, a'immadu way badan yihiin mi'aat min a'imati aljarxi waatacdiil ninkii doonaya inuu qaybta ugu muhiimsan u garto eh, lix iyo toban ama siddeed iyo toban buu ka sheegay ninkii ibn abi xaatim fi kitaabi aljarxi waatacdiil ala'ima alatina aladiina yurjacu ilaa qowlihim fi aljarxi waatacdiil malik bni anas buu ka bilaabay marka maalik buu sheegay sufyaan athawri walibnu cuyayna walawsaaci وعبد الرحمن بن مهدي وسيحيى بن سعيد القطان وغيرهم وهكذا إلى uu ka keenay aabihiis أبو xاatim الrاaزي وأبو زuرعة الrاaزiyaani labadaas bukhaari bay lcasr yihiin laba muctadil waa abu xaatima xoogaa mutashadid lagu sheega abu zurca oo asiga ibna camigiisa ah waa ka sahlan haddaad doonta inaad ogaatid dadka aimada ugu muhiimsan kitaabka qaybta khulaasada fiican buu sheegay walowba aan kulligoodba ayna ku koobneen laakiin qaybta ugu muhiimsanayd buu sheegay maadaama bukhaari ay waxyar ka dambeeyeen kuma uusan sheegin bukhaari kuma uusan darin laakiin abu xaatim abu rusuur ayagu ku dhamaystiray igaa ugu dambeeyeen fi lqarni alhijri ayib marka waa badan yihin a'imada dhan abu daa'uud wannasaa'i min a'imati aljarx watacdiil baa lagu tiriya khaasatan nasaa'i kutuba sita ragga iskale acrafu nnaasi bilxadiidi biالnisbati liasxaabi اlkutub الsita bacda الbukhaari الnasa'i baa la yihahda xatى muslim wain kana kitaabuhu صaxiixا aصx min sun nasa'i bاlاtifaaq lakin macrifaة الnasa'i bcilmi اlxadiiثi wa rijaalihi aqwى min saaxibi صaxiixi muslim baa la yihahda sababta waxaa weeyaan lianna shardigiisa ma ahayn inuu صaxiixa gooni usoo saaro ee waa keri kari nasaa-i inuu saxiix o dhan gooni usoo saaro lakin shardigiisa ma ahayn marka waxaa weeyaan waxaa lagu tiriya nasaa-i min a'imati aladiina hum fi lqima fi lcilal ayib marka almuhim waxa weeyaan musanifku wuxuu leeyahay waasaluhaa layinun aw sayiءu lxifdi aw fiihi maqaal waxaa lagu garanaya martabadan iyo martabadii ka horreysan kuu sheegay xadiidkooda in jaءa min طariiqin aakhara bimilihim aw biman huwa aqwى yataqawى sidaasaa lagu faa'iidaya mutaabacaadka iyo shawaahidkay galayaan laakiin martabadii hore iyo martabada labaad iyo midda saddexaad iyo midda afaraad meel ka soo qaad ma laha wujuudu hadihi اlaxaadiid kagayrihaa baa lagu leeyahy ayib wa maraatibu tacdiili tacdiilka maraatibtiisane ama waa in la gartaa saasuu ku wadaan umalayna wa min almuhimi waxa weeyaan macrifatu maraatib اljarx wa macrifatu maraatib الtacdiil saas waa tii hore bay ku cadfan ayib marka musanifku wuxuu leeyahy wa arfacuhaa alwaصfu biafcala afcala in lagu in lagu tilmaamo ninka raawiga ayaa ugu wanaagsan mithaalka asaa kuu sheega uma ka awthaqi الnaasi baa leehi fulanun awthaqu الnaas laakiin waxaa ka wada wanaagsan inkastoo bukhaari ibn xajar asigaa darajadan ziyaadiyey man wusifa biafcala uma dadkii hore ma ayna aqooni jirin ibn xajara fi lqarni ataasic alhijri baa ku daray afcalkan laakiin waxaad moodaa awsaaf kale inay ka fiican oo masalan amiir lmu'miniin fi xadiid ninka hadii la yihahdo oo kale awthaqu naas way kasii badanta darajo aada u sarraysa weeyaan fulan laa nadiira lahu waxaa laga yaabaa ka awhaq الnaas inay lamid noqdo almuhim ninka haddii lagu yihahdo adqaru الnaasi awhaqu الnaasi abad الnaasi haddii saa loo sifeeyo oo afcal la wada geliyo darajada ugu sarreeya ku jira laakiin waxaa laga yaabaa raawi min aruwaat oon darajadaas gaarsiinin axad ula'ima inuu ka idraaqaa dhici karto asoo jaanib mucayanka tilmaamay marka ninka la leeyahay awhaqu الnaas nin fulaan kali anfici mayso laakin in kaadid kalimaatuhum tataqaarab fii wasfi bitilka alawsaaf yaa la dhihi karaa sidaas laakiin ninkan waxaa laga yaabaa inuu yihahdo awhaqu الnaas ninkii kalena hiqa uu yihahdo ninka kale saduuq uu yihahdo ninkaan waa loo fiirinaa aqwaashooda dadka sidaa yidhaahdeen iyo culammadii kale markii hadal ugu dambeeyaa loo soo saaray ayib waxaa ku xiga martabadaas uma ma taakada bsifati aw sifatayn haddii sifadii oo min sifaati tacdiil laba jeer lagu soo celceliyo waxaa ka mid e hiqatun hiqa haddii ninkii la yidhahdo ama la yidhahdo hiqatun xaafid haddii la yidhahdo hiqatun daabit hiqatun mutqin hiqatun habt wixii lamid eh haddii saa loogu celceliyo waxaa lagu leeyahay waxay tusinaysaa nooc min ziyaadati alta'kiid calaa cadaalati arajul marka hiqa haddii la yidhahdo min naaxiyati alxifdina way u laabanay min naaxiyati diinna way u laabanaysaa waa muhim jiltana iska garata marka saas haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa darajada labaad waay darajada saddexaad waxaa weeyaan hiqa keligeed in la yidhahdo ama dabtun keligeed la yidhahdo xaafid keligeed la yidhahdo mutqin keligiis la yidhahdo xuja keligiis la yidhahdo oon wax kale loogu darin xadiidkii saxiixa waa saddexdaas ninka awthaqu nnaas la yidhi iyo ninka hiqatun hiqa la yidhi iyo ninka hiqa keligeed la yidhi waa isku wada daraja axaadiidtooda macnaha saxiix wada waayo walow kaana bacdu axaadiidihim asax min bacdin haba ahaatee laakiin mar hore min martabati saxiixay wada gelayaan ayib hiqa markii la dhaafo martabada afaraad waxaa weeyaan ninkii saduuqa bilida aw laa ba'sa bih aw maxaluhu sidq mustaqiimu lxadiid martaba raabica ayaa lagu tilmaama afartaas alwaab wixii la mid ah haddii kuwaa la isticmaala macnaha waxaa weeyaan xadiidkii saxiix maa laakiin xasan bay noqonaya haddii saduuq la yidhahdo ama laa ba'sa bihi cinda gayr ibni maciin ibnu maciin laa ba'sa bihi hadduu yidhahdo iqa buu ula jeedaa baa la yidhahdaa sida markii la weydiyey marka almuhim afartan iyo wixii lahal ah waxaa lagu tirinaa baa lagu leey xadiidkooda saxiixna waa ka yaryahay daciifna ma gaarin waa darajada dhexayso marka waa eh, xasan weeyaan ayib darajadaas wixii ka dego waxa weeyaan qofkii in la yidhaahdo eh, raabici maalan musanifka soo yiri oo kale uma ma ashcara bilqurbi min ashari min ashari tajriix jaraaxadii midii ugu dambaysay wax u dhoweynay tajriixii fiihi eh, laysa bilqawi aw fiihi maqaal oo kale ah tajriix waa kaas laakiin cadaaladtii ugu dambaysay ugu hoosaysay iyo tii tajriica ugu dambaysay labadii baa isku dhowaanaya buu leeyahy marka kan afaraad mar haddii laga soo dego wixii ka dambeeya xadiidkeedu daciif weeyaan oo waxaa la leeyahay masalan eh, shaykhun saalixu alxadiid yuctabaru bihi iyo wixii la hal awiyeen ayagaasay qayb laba qayb sii qaybiyeen qayb oo eh, laskuma iskumana waafaqsano laakiin labada qayb mahmaa kaana tafriiqooda aad bay u adag tahay laakiin xadiidkoodana waa daciif yaxtaaj ilaa taqwiya marka kaa waxay noqonaysaa ninkii sheekh la yidhi keligii sheekh waa ammaan cinda almuxadisiin laakiin ma laha yani alfaada tawhiiq ma laha haddii lidaa saalixu xadiid haddii lidaa xadiidkiisi waa wanaagsan yahay ma aha macnaha waa la qaadan karaa ma aha ayib e, yuctabaru bihi ayaa lagu yidhi ninkaa waa lagu cibro qaataa oo macnaha waxa weeyaan meelo kale waa loo fiirin karaa almuhim waxaasoo dhan waxaa leeyahay xadiidkooda waa daciif laakiin kuwii tajriixi fiihi maqaal bay ka rooyihin ayib musanif wuxuu leeyahy wa taskiyatu min caarifin biasbaabiha ninka wax jaraaxaynay ama ninka wax ammaanaya waxa weeyaan waa inuu ahaado min caarifin horta nin caalim ah waa inuu ahaado oo marka diinti iyo cilmigii min a'imati diin aladiina yuqtadaa bihim inuu ahaado waay wajacalnaahum a'imatan yahduuna biamrina ilaahay dad buu ku tilmaamay marka raggaas rag ummadda isku khilaafin baa jirta a'imo aan islaamku isku khilaafin inay imaamyaal yihiin mucdamuhum waana muxadisiinta weeyaan mucdumuhum min almuxadiثiin marka raggaas inuu horta ahaada waa shard ثaaniya wa an yakuuna caarifa biasbaabiha asbaabta wax lagu jaraaxaynayo waa inuu garan kara qofkaan micnaha waa inuu quwo leeyahay min naaxiyati xifdi الrajul waa inuu amaan karaa uu ogaan karaa uu ikhtibaarka qaadi kara inta kale waxyaalaha xumaanta keeno waa inuu ogaan karaa qayb baa waxaa laga wariyey dad bay inta taskiyeen alida maxaad ku amaantay subxaanaadkaa soo garoweyno oo salaada sugu dukana aad yaabaysaan masaajidku arkay markaas tacdiil ma noqon kartee iska dhaafba hay-a waxba ma noqonayso waa muhiim oo loo baahan yahay lama fududaysanayo oo waxaa weya waxay ka mid tahay waxyaalaha muhiimka ah laakiin waxdaha maa takfi ninkii waxaa loo baahan yahay an takuna khabiiran bibawaatini rajul ninna waxa weeyaan nin buucay markaasaa la yidhi maxaad ku aragtay liannii ra'aytu yarkabu lberdown bu fardaha oo fardaha ugu kibirka badan ugu qoraxa badan asoo saaran baan arkay buu yidhi sidaasaan u jaraaxin marka waxaa layidhi kaa xumaan maba noqon kartaba sababtu waxa weeyaan nooca ma badqi itaraf ba ha ka muuqato muxadisiinta kaanu yatanaazahuun laakiin taas ceeb ma keeni karayso dad badana waxaa loo arkaa inay ninkan jaraaxinayaan liannahu qaadiyaan liannahu saara qaadiyaan oo kale dawladdii iyo dadkaasuu daba dhilif u yahay baa leeyihi markaasa waxaa laga yaabaa salaatiinta iyo balaayaba u shaqeeya naga dhaaf baa laleeyahay dad badanaa saasuu jeeraxin taas cibro ma laha qofkii qaaday waa noqon karaa dadkii waa la shaqayn karaa laakiin nin xaaraan cuna ama fiski aan samaynayn ama eh, aan idhaahda xaaraam aan cunaynin ama aan waajibaadka ka tegayn waa inuu ahaadaa waa min naaxiyata cadaalati xifdigana axaadiidta si oo wariyey sideeda waa inuu ka ogaado xadiidkii qabla hamsiin sana u wariyey bacda hamsiin sana sida inuu u wariyaa la rabaa لكن إن حدث هذا الحديث بهذا الرجل بألفاظ ثم غير الألفاظ مرة ثانية وزاد ونقص كاف لغيه لله مركة وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح sida saxiix haddaan qabanno waxa weeyaan hal qof keligiisba ha ahaado waxaa la hayaa a'imo badan oo muxadisiin ah lam yucraf fiihim tacdiil ilaa min qabli waaxid waa la qaadanaya haddii muxaabaad iyo xumaan kale ayna ka dhexaynin waa laga qaadanaya ninkaas walow waaxid laba shardi ma ah ayib wاljarxu muqadamu calى الtacdiili in sadra ka horeeya calى الtacdiil baa laga hormarina goorma in sadara hadduu ka fulo min mubayanan asoo la caday min caarifin ou ka fulo biasbaabi waxaa laga yaabaa kutubta markaad fiinaysa ahwan kitaab waxa weeyaan kitaabka tahdiib tahdiib la yidhaahdo ee ibnu xajar alcasqalaani uu leeyahay waxa weeyaan khaas bikutubi rijaali sita mukhtasar min tahdiib alkamaal kitaabkaas mucdam aruwaat aladiina rawow alxadiid mucdamuhum boqol sagaashan haddaan idhaahda waa lam akun baciidan can isawaab kitaabkaas markaad fiiriso waxaad arkay raawi keli ah oo markii a'imadii aqwaashoodii dhan baa lasoo jamcinaya ninkii marka lagu sheego fulan ibnu fulan ibnu fulan albaladi alfulan beledkiisa meeshu ku dhashay waxna markii lagu sheego talaamiidiisa lagu sheego quyidii lagu sheego yo haddana waxaa lasoo guurinaya kula alculamaa aladiina takalamuu fiih marka waxaa laga yaabaa nin inuu yidhaha hiqa nin inuu yidhaha daciif nin inuu yidhaha saduuq nin inuu yidhaahdo eh, laa ba'sa bi wahaakada bacd ruwaad sidaasaa laisugu khilaafaya maadaama aysan ahayn wixii waaxid waaxid lagu daro ithniin u liiya aysan ahayn ee macnaha ijtihaadaad ay u baahan tahay axyaanan yakhtalifuun fi raawi marka hadday saas dhacda maxaa noo maxaa noo xal a'imada horta wax jaraaxaysa loo fiirinaya haddii ninka qaarkood mutashadid ou yahay koona muctadil ou yahay koona mutasaahil u yahay jamcinteedu iska saalan tahay qiimo maaha ko waxa weeyaan laysa min ahli jarxi watacdiil maca dalika takalama fi nnaas qiimo mala hadalkiisa meel laga soo qaadan maa laakiin hadday a'imo muctabariin ay yihiin ayna iskhilaafaan ayuu musanifkaaga sheegay marka wuxuu leey ninkii jarxi sameey fulaan daciif yidhi yaa muqadam kalaamuhu calaa almucadil ninkii tacdiil ku sameeye waa laga hormarinaya sababtu waa ah goorma insadara hadduu kasoo fulo mubayanan asoo la caddeeyey insadara tajriixi hadduu soo fulo u yimaado mubayanan xaal la caddeeyey min caarifin nin caarif xaggiisa uu ka yimid biasbaabihi biasbaab aljarxi weeyaan marka ninkan wuxuu ihi fulaanu hiqa kana wuxuu ihi fulaanu daciif labadaas markii la yidhaha waxaan leenahay fulaanow maxaad ku daciifaysa ninkaan haddii u yidhaha ninkan daciif weeyaan liannii sabartu axaadiiثahu fawajadtuhu yukhaalifu hiqaat marka ninkan waxaan leenahay waa ninkan tajriixuu sameeyey tajriixiisana waa mufasar liأnna hada kahiiru اlmukhaalafa liruwaati hiqaat marka ninkii hiqe la yidhi hadalkiisa meel baa la iska dhigayaa wayudacaf xadiiثu saasaa loo qaadanaya qayb weeyaan ayib ninkan wuxuu yihi hiqa ninkaana daciif ninkan maxaad ku daciifsaa lyidhi wuxuu sheegay munkaraad ninkan uu samaynayo ama xoola oo dad ay leeyihin u cunay ama eh, qayb kale oo min abwaab aljarxi buu ka soo helay haddii marka asbaabti uu sheego uu ku daciifiyey almujarax muqadam cala almucaddin almujarix muqadam cala almucaddin saasaa laleeyahay ayib waa la waayay markaan ninkaana daciifu yidhi ninkaana iquu yidhi haddii laweyda sababtu waa shaygi waayo ama labadii nin ama laba nimoo hore u dhintay ahaayeen hadalkooda idoon la fasirin bay wada dhinteen marka fa in khalaa can itacdiil tacdiilkii markaan hadduu ka marnaa taa hore aan markaan dhammaystirna waxaa weeyaan markii labada sidaa laga waayo ninkii tawthiiq oo mujmal ah iyo tadciif mujmal ayaa yaal labadaas nin oo iskhilaaftay sida badan waxaa loo fiirinayaa ayaga meel baa laysla dhigaya maalan ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal baa iskhilaafay caliy ibnu lmadini iyo ibnu mahdi oo kale iskhilaafay waxaa la fiirinaya dadka kale loo fiirinaya hadday saddex iyo afar meel isku raacda halna gooni uu ka baxa waxaan ogaanaynaa alxaqu maca talaat saas weya laakiin haddaan qowl kala waayno labadan keli mooye ay labadii wax tafsiir ayna lahayn midka tawhiiqaa la qaadanay maxaa yili jarxiga kan hadduusan sabab lahayn laa yuqbal laa yuqbal marka sidaa daraaddeed waxa weeyaan fa in khalaa can itacdiili markaan wax ninkii tacdiili ma laha waa martaba haaniya fulaanu daciif fulaanu daciif fulaanu daciif ay wada yidhahdeen culamadii ninkiina nin siqa yidhi mala ah lama tawsiiqinin tacdiilkiina maxaan ilahay tadciifkiina sabab oo loo fasiray ma laha saas hadday tahay qubila waxaa la aqbalayaa tajriixi mujmalan asagoo duuduubano waxba tafsiir u baahnayn cala haddaan qaban waxa weeyaan laba qowl laba qowl ma aha waxa weeyaan ninkii ducifa laakiin lam yufasar tadciifuhu wax tacdiiliyana ma laha la dhihi maayo maanta tadciifkan asiga ah tafsiir oo la cadday ma jirta waatwara la dhihi maayo maadaama tacdiilka soo horjeeda ayba jirin waxaan qaadanaynaa tadciifkii baan qaadanayna tadciifkii baa la qaadanaya marka fain khala haddii tajriixi uu ka khaali noqdo can الtacdiili raawiga hadduu wax tacdiili ayna jirin qubila jarxiga waa la aqbalaa mujmalan asoo aan asoon tafsiir u baahnayn cala almukhtaari qowlka sawaabka ayib marka eh, hadday labadii mutacaarideen ku noqdaan sidaas weeyaan waxaa loo fiirna muhim jiddan alaqraan laa yuqbalu aqwaaluhum fii bacdin baa la yidhahda dadka markay isku qarni yihiin xasaasiye badan baa dhex mari karta wabitaaliga waxaa la arkay dad a'imo ah oo mid kastaba ceeb uusan lahayn bacduhum dacafa alaakhar wax kalena ma ahane xasaasiyaa ka dhexayso xasaasiya marka aimo badan oo la tadciifiyo yaa la arkay qayb weeyaan qayb kalena waxaa weeye nimadan aqoonin mala wax ku soo gaaray bu iska tadciifina kaa laga yeeli maayo kaa laga yeeli maayo waxaa la yidhaha ka tadciif alcijli lishaafici oo kale ninka axmed ibni cabdillahi alcijli la yidhahdo kitaab oo wuxuu leeyahay hiqaad la yidhahdo يحيى بن معين في الشافعي قول كيس الأقبل معه وقول ابن إسحاق في مالك الأقبل معه وقول مالك في ابن إسحاق وهكذا أي مقار كذو استضعي في باجرة وقول النسائي في أحمد بن صالح المصري لقى أقبل ما بلي وأئمة وأوين وحب إليهن أنجرين أيقبا وحوانا دحنا وحسوا مرح مركا لك على غا مقلي ماي مركا شروطاس نينك وح نينك لا جرحناي كيفية لو جرحناي أقواشا لو جرحناي jarxinay ninka la jarxinay kayfiyada loo jarxinay aqwaasha lagu jarxinay a'imada darajaadka ay kala yihiin intaasoo dhan marka la ogaado kadib yaa loo fiirinaya markaan ee hadalkaas cibraa la siinaya waa nuqda xasaasiya jiddan ah kutub dhaadheer baa keligeed alfaad aljarxi watacdiil kutubaa laga alifay oo markaa muwasac aqwaashi oo dhan lagu kulminaya iyo sida loo jamcin lahay oo dhan tan laakiin waa muujaz keliya weeyaan wabillahi tacala tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed ومن المهم معرفة كون المسمين وأسماء, وأسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن كثرت كناه inta musanifka wuxuu kaaga sharxay haddana fasalkii ugu dambeeyey wuxuu leeyahay waxaa muhima in la garto macrifatu kuna almusamayn kuwa la magacaabay kunyayaashooda in la garto kunyada waa abu fulaan maa sudira biabin aw ummin waa tii la dhihi jiray marka soomaali ahaan markii kunyolida maba lahaba laqbo waayo dadka ma isticmaala alqaabtaanaanays ama wax la dhihi karaa marka wuxuu leeyahay wa min almuhimi waxaa muhim ah macrifatu kuna musamayna musamayna waa jamcu mudakar saalim weeyaan haddii isimka hadduu muctad uu yahay sidii wa ina cindanaa la min almustafayna oo kale labaabta marka musamayiina bay asalka jamcu mudakar saalim saasay ku ahayd marka musanif wuxuu leeyahay ninkii magiciisa la yaqaano inuu kunyada uu leeyahay la yaqaana fiican sideedaba waxa weeyaan dadkii hore carabta ahaa iyo dadkii muslimiinta markaa ee islaamka soo galay waxay qaateen aadaadka markaa jiray oo ninkii waxa weeyaan in magiciisa loogu naadiy waaba dhibaysaa fulaan in la yidhahdo yaa fulaan laakiin waxa weeyaan ixtiraaman iyo wa taqdiiran yaa waxaa loogu yeerayaa bismi waladihi اlakbar marka waxaa leeya yaa abaa fulaan masalan adiga cali baa lagu yihahdaa caruurtaada masalan wiil baad leedahay oo isimkiisa moxamed la yihahdo marka waxaa leeya yaa abaa moxamed baad leedahay ninkaa carabkaa marku sidaa maqlay artaax kaiiran oo inaad ixtiraamtay oo aad soo dhaweysay bay ay la tahay marka macrifada taas weeyaan waxay saas muhim ku noqotay waxay saas muhim ku noqotay waxa weeyaan waxaa laga cabsanaa inaad kunyadani gooni u taqaano magaciina gooni ninkaan u taqaano marka xadiidka la warina marna magaciisaa lagu magacaabaya marna xadathana abuu moxamed baa laleeyahay marka labadii qufood oo la magacaabay adiga waxay ku tahay mar kastaba nin jadiid ah laakiin ninkan iyo kunyada uu leeyahay haddaad isku baratid midka uu ku yimaadaba waad xasuusanaysaa markaa marka kunyada waxa weeyaan waa caada islaamiya walow carabtu waagii hore isticmaali jirtay laakin muxadisiinta ma min muxadiثin ilaa walahu kunya walidalika nabiga calayh الsalaatu wasalaam kunyadiisa waxay ahayd abulqasim marka akhbarnaa abulqasimi salى اllahu عalayhi wasalam yaa marka qaarkeed lagu leeyahay marka inaad rasuulullahi lagu yidhaahdo in abulqasim lagu yidhahdo haddii aadan nebiga abulqasim u aqooni lahayn waxaa laga yaabi lahay sala allahu alayhi wasalamta lagu daraayo ma ahaateena inaadan garan lahayn ood u qaba lahayd nin saxaabiya xadiidkaana mawquuf u yahay marka musanifka sidaa daraaddi wuxuu ku leeyahay waxaa muhim ah macrifatu kuna almusamayn dadka la magacaabay oo magacda iskale kunyada ay leeyihiin inaad garatid saad shakhsigii laba meel hadduu ku yimaado saadan ugu malaynin inay laba kala yihiin qayb waa taas sidaasoo kale waxaa muhima ah, wa asmaa'i almukanayn macrifatu asmaa'i almukanayn dadka kunyadada lagu magacaabo magaca ay inaad garatid weeyaan dad qaarkeed waxaa laga yaabaa kunyada inay qaalib ka noqoto hadda waxaa laga yaabaa badihiin in abubakrin iyo abu hurayra iyo inaadan magacoodiba aadan aada xaadiri karin sababta waxa weeyaan kunyadii buu aada mashhuur ugu noqday marka dadkaas kunyada mashhuurka ku ah magacoodii inaad baratidna way fiican tahay buu ku leeyahay maxaa yeelay axyaanan waxaa laga yaabaa inuu ku yimaado isimkiisii asalka ahayd oodan garanin marka haddaad baratay abubakrin sidiiq kunya ismuhu cabdullahi bnu cuثmaan ibn abi quxaafa khalaas waad baha haddii maanta la yihahdo cabdullahi bn abi cabdullahi bnu cuثmaan la yihahdo waad garanaysa abu hurayra haddii lagu yihahdo magacaalkiisa haba laisku khilaafo magaciisa cabdiraxmaan ibnu sakra oo kale inuu yahay inaad ogaatid baa loo baahanya wahaakada almuhim ninkii kunyada ku yimaadana magaciisa inaad raadisa ninkii eh, kunya ku eh, magac ku yimaadana kunyadiisa aad raadisay sidaad u ogaatid marka raawigaas magaciisa kunyadiisa laqabkiisa nisbadiisa beledkiisa se inuu wax kaaga qarsoomin waa shay wanaagsan buu leeyahy musanif waxaa sidaas oo kale habboon inaad baratid waman ismuhu kunyatuh ninka magaciisaba kunyadiisa ay tahay magac magac mabalahaba waxaa magac u noqday kunyadiisiyaa magac u noqotay marka labay usii kala baxaan oo nin kunyadaas magacay u tahay ee kunyo kalena iska leh waxaa lagu mihaaliyaa maalan abubakrin ibni xasmin oo kale abubakrin ibni xasmin ninkii aan shalay ka hadlayna caamil eh, cumar ibni cabdilcaziiz cala almadiina waa kii u ah ninkaas abubakr ibni xasmigaas magaciisa abubakrin baaba loo yaqaana kunyo kale u leeyahay abu maxamed la yidhaahdo marka maxaa magac u noqday eh, kunyadiiaa magac u noqday hadda waxaan waxaa weya waxaa loo kala saaraa kulligood waxaad og tahay sidaad naxwada kusoo darsisa calam baa laisku isku calamka waxaa weeyaan laqab ha noqdo kunya ha noqoto ism calam ha noqdo saddexdaas oo dhan waxaa laisku magacaabaa calam baa la yidhahda laakiin markan baabkaan joogno waxaa weeyaan halkii calam baa waxaa weeyaan intii wada qaadanay maadaama xadiid aan joogna ruwaadkana kulligoodba maa min raawin ilaa walahu kunya walahu ismun walahu nisba walahu balad walahu walahu ina sidaa lagu ogaado daruuri jiddan ayib waman kahurat kunaahu waxaa muhim inaad garatid bou leeyahy ninkii kunyadiisa ay badatay marka ninkii kunyadiisa ay magac u tahay abubakr ibn xasmin oo kale kunyo kale wau leeyahay ama waxaaba laga yaabaa nin abu bilaal yaha saxaabi ah magacaasna way u tahay kunyo kalena mabalahaba kunyadii baa magac u noqotay waman kahurat kunaahu ninkii kunyadiisa ay badatay kunyada badata waxay ka timid masalan nin baa wuxuu dhalay afar carruur oo kale afartii carruur waa isku magacaabaya ilaan maxaa weeyaan abuu xafsa abuu caliyin abuu cuhmaan abuu muxamed carruurtaadii oo dhan baad waxaa mid kastaba kunyo isku bixisa baynamaa waxaa mashhuurka waxaa weeyaan sida loo badan yahay waladka ugu weyn yuu qofka kunyo iskaga dhiga ma fi mushkila kan ka yar ama kan dhexdeen isku laakiin hal kunyo inad yeeshid saasaa mashhuur laakiin bacduhum akthar min kunya ama waladkaas ha jiro iyo musan jirin xataa dad ba waxa weeyaan caalam طفliga صغيirka أحyaaنا yukana تفاؤلا أنhu sayكبر وأنhu sayتزوج وأنhu sayuulad lahu oo kale ولذلika cاaئشha أma cabdاللahi baa lagu magacaabi jiray maعa ذalika أنaha lam tli marka kunyada waxa weeyaan nooع min التqديr والاحتiraam qofkii magaciisa jaamid oo sidaa wejiga looga saaro ee dadka way dhibaysaa qaarkeed khaasatan carabta annaga laakiin waxaas maba naqaanba ayib eh, waman kaurat ay aw nucuutuhu waman kaurat nucuutuhu ninkii awsaaftiisa ay badato wasfiyaal badan ama alqaab badan oo leeyahay magayaal badan tawiil baa laleeyahay alacraj baa laleeyahay alacmaa baa laleeyahay eh, magacyaal alqaab badan ama awsaaf badan oo leeyahay marka xadaana alacraj haddii meel wiirayo ama xadaana awiila dii lagu yihahdo inadan kala inaad kala garatay al rabaa kulligood hal in la iskula jeeda macni saas waa waman waafaqat kunyatuhu isma abiih in la gartana waa muhim ou leeyahay wa min almuhimi macrifatu man waafaqat kunyatuhu isma abiih kunyada asiga uu leeyahay iyo aabihiisa isku magac taas waayba badan tahay maalan dadka badanaa waxay yeelaan aabbaha magaxiisa maalan moxamed baa la yidhahda waxaad doonaysaa takhliidan lismi waalidika yaad waladkaadi muxamed ku magacaabay marka waxaa waay muxamed adiga magacaadi cusmaan muxamed ibni cusmaan ibni muxamed marka adiga waxaad noqotay kunyadaadi waa maa marka abu muxamed baan lianna waladkaadi yaa muxamed ah adiga marka abu muxamed baad noqotay hadhow markii la sheekayna waxay noqonay xadahanaa abu muxamed ibni muxamed magacaadii waa la tuuraya maadaama kunyadaada la isticmaalay magacaadii waa la tuuraya waa la kulmin karaa labada laakiin sida badan muxadisiinta yugtafawna min baabi alikhtisaar ama isimkii oo calamka ama kunyadii buu ku kaaftoomay marka inaad garatid oodan dhihin meeshaan taxriifaa ku jiro asalkeedii muxamed bay ahayd inaadan dhihin awgeed marka taasna waa inaad garatid buu leeyahy aw bilcagsi cagsiga waxaa weeyaan man waafaqa ismuhu kunyata abiih kii hore buu dhow yahay adiga magacaada waxaa weeyaan isxaaq baa lagu yidhaahdaa aabbahaana magaciisa waxaa lidaha maalan cali laakiin kunyadihii asiga abu isxaaq weeyaan ilaan adows aabba kuu yahay anta isxaaq wa abuuka abu isxaaq weeyaan marka waxaa iswaafaqay magacaadii iyo kunyadii aabbaha waaba daruuri waa iskeenayaanba ad adiga aad tahay ninkii lagu kunyada lagu magacaabay wiilkii magaciisi aabihiis kunyadiisa isku mid bay noqonayaan m abu muxamed iyo muxamed unbay kala noqonayan ayib aw kunyatuhu kunyata zawjatihi ومن المهم معرفة من وافقت كنيته كنية زوجته saasay u socda man waafaqat kunyatahu asiga kunyadiisa iyo kunyata zawjatiha iswaafaqa taa waxay ku imaanaysaa nin io naag baa isqabo wiil bay dhaleen wiilkii waxa weeyaan kan maala wiilka falnaftarid annahu muxamed inuu yahay ama cali adiga abu cali baa tahay hooyadii dhashina umu cali weeyaan marka baciidba ma ah walidaalika abu ayuub iyo uma ayuub saxaabiyada waa laga helaa abu salama iyo umu salama maxaa yele waladkii ay isla dhaleen aydna ummi waay u tahay adna ab u tahay kunyadana macnaheeda sidaas weeyaan marka inayn iskaa darsoomin markii hooyada raawi ay tahay iyo markuu aabbaha raawi yahay yani qoraalkii hore lakalama saari karay markaad makhtuutaadka u fiirsatid haddaadan macrifo hore xadathana abu salama iyo umu salama qoraalka qaarkeed kalama saari karis baynamaa labada laba qofood ay kaleyihin ayib waxaa muhima ah, wman nusiba ilaa hayri abiihi wa min almuhimi macrifatu man nusiba ilaa hayri abiihi aabbihiis waxaan ahayn nin loo nisbeey qofka ma bannaana sharcan aabihiis aabbe ahayn inuu u nasab sheegta ma banaano lidaalika waxaa weeyaan dadkan oo duwal qarbiya lagu magacaabo eh, waxay leeyihiin dumarka annaga waan karaamayna xuquuqdoodan siina baynamaa waxaa macruuf ah ninka naag hadduu guursado naagtaas waxaa lagu magacaabaya ninkan magaciisii weeyaan ayadii asigay kusoo nasab sheeganaysaa nasabkeedii waa laga tuuray fulan clinton baa laleeyahy waa dhamaatay aabbo kale mabala taxqiirka weyn maba jirtaba hooyadii iyo nasabkeedii dhan baa laga tuuray islaamka saas ma aha islaamka waxa weeyaan nin kasta udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah haddii hooyadii la aqoonin fain lam taclamuu aabaa'ahum fa ikhwaanukum fi ddiini bas haddaan xataa ninka nasabkiisa la aqoonin magaciisa unbaa loo sheega waana walaalka lagu xumaynaya dembi ma haddii aabihiis la garan way laakiin in la yidhaahdo magacayga aniga isoo sheegta banigii hore ay jaahiliyada isticmaali jirtay oo xataa fii awal islaam jiray waa la manciyey nabiga alayh salaatu salaam zayd inakaya zayd ibn maxamed aa la dhihi jiray ilaahay wuxuu yihi maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum ninuu aabba u yahay adinkiinaas ma jira baa layidhi marka sharcan waxa weeyaan man idacaa gayra abiihi wahuwa yaclam faljannatu calayhi xaraam nabiga alayh salatu salaam yii adoo aabbahaa og inaad aabbaha aabbaheen aad sheegatid waaba jannadaaba lagaa xarimayba marka taas sharcan ma banaano marka laakiin marka qaarkeed waxaa laga yaabaa inuu qofki saas ku mashhuur noqdo musanifku wuxuu ku miithaalay maalan eh, almiqdaad ibn اlaswad waxaa lagu leeyay miqdaad ibni cumar buu ahaa aswadkaas waxaa loogu nisbeeyey likawnihi tabanaahu fi ljaahiliya oo wiil buu ka dhigtay dadkii dhan saasay u barteen xumaan uma jeedaan ama ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalkuu reebay in laga hortaga uma jeedaan laakiin qofkii si kaloo lagu garta ma laha markaasaa waxaa laysaga magacaabay miqdaad ibn asad marka muxadisiinta wahwa miqdaad ibni cumar baa lagu sii leeyahay saanad hadda as loogu dhicin sidaas oo kale weyaan ayib alxasan ibni diinaar alxasan ibni wasil weeyaan diinaarkaa zawju zawju ummihi baa la yidhahda hooyadiis buu guursaday markaasaa loogu magac daray baynamaa aabihiis waasil baa la yidhahda waa jiraan arrintaas oo kale waase yar yihiin almuhim ninkaan loo abtiriyey niman aabihiis aan ahayn inaad garatdo abtirkiisa xaqii aad raadis waa loo baahan yahay baa lagu leeyahay waman nusiba ilaa gayri abiihi aw ilaa ummihi hooyadiisaabaa lagu magacaabay meeshii ina heblow lagu dhihi laha ina heblay baa lagu yidhi dadka waxay u haysaa ninkii hooyadiis lagu magacaaba inuuba nin wecel ama garac yahay ousan ah, khalaas sharcanna waxba dhibaata ma laha si aabbaha uu kuu dhalay hooyadaana way kuu dhashay walow intisaabkaba uu aabbaha leeyahay laakiin hooyadan in lagugu magacaabo maa fii ishkaal walidaalika waxaa weeyaan eh, waxaa ka mida ah moxamed ibn alxanafiya ninka la yidhahdo moxamed ibn cali ibn abi aalib weeyaan nusiba ilaa umihi aw jaddatihi alxanafiya saasaa lagu magacaabo ismaaciil ibn culaya ismaaciil ibn ibraahim musanifka uu sheegay weya ismaaciil ibn culaya culayadaas waxaa weeyaan ilaa ummihi baa loo magacaaba waa diidi jiray baa la yidhaha marka yani hooyadii qofka in lagu magacaabaaho oo ku caab noqdaa ma fi mushkila ana bnu daarata macruufu biha nasabi wahal min daarata yaalamnaasi min caybin waa ninka shaacirkiina aniga wuxuu uri waxaa laygu yaqaanaa inan heblooy inan ahay oo daara hooyadiis weeyaan marka wahal min daara tayaala annaasi min caybinu daara in aniga laygu magacaabo waxyaaba ay leedahay ad ku ogtihin miyaa jirta buy wax dhibaata a ah ma laha marka eh, hooyadiis ninkii lagu magacaabay in la gartaa muhim ah sidaas oo kale waxa weeyaan wa ilaa gayri maa yasbiqu ila alfahmi waxa siday meesha u yaalleen waxaan eh, wax kale siday meesha u yaalleen maahayn wax kale faa'iidayna hadday sida in loo ogaado weeyaan musanifka wuxuu ku miaaliyey maala ninka xadaa la yidhaha khaalid alxadaa xadaa ninkii macnaha waxa weeyaan kabaha ka shaqaysanaya kabaha samaysanaya ceeb ma ah xerfo weeyaan dad u gaar enamada jirta caalamka taqadumka dhan waxaa weeyaan dadka ugu sasareeyaaba yaaba samaysta annaga dad baan ku caynayna oo xerafta yaryar oo waddanka ka dhismi lahay weeyaan almuhim ninkaas khaalid alxadaa a ma aha inuu markaan kabaha samayn jirin maaha ninkaas laakiin waxaa lagu leeyahay nin iska mutawaadic buu ahay kaana ya'ti ilayhim wayajlis wayataxadath macahu marka qoladii kabaa samaynaysaa lagu yidhaha xadaa baa layidhi marka daahirka waa nisba xadaa waxaa loo maleeyaa markii ninkii maqlo ninkaa nin shaqadiisa sidaas ay ahaan jirto nin kastaba bazaaz aa la ninkaa ninka oo dharka ka ganacsado dharka kama ganacsada laakiin dadka dharka ka ganacsa iska ag fadhiya waa lagu magacaa bazaaz aa la marka waxaa leey ninkan bazaaz xaqiiqatan ma ah laakin kaana yajlis ilayh waa sidaas oo kale shay allaale shaygii daahirkaas oo u muuqda khilaafsan in la cadday xaqiiqadoodu daahirkan wax loogu magacaabayna loo sheego waa muhim buu ku leeyahay waxaa sidaas oo kale muhime man ittafaqa ismuhu wasmu abiihi wa jaddihi magaciisii iyo magacii aabihii iyo magacii awowgiisa is waafaqa waa kaa musanifka waxyaalaha uu ka sheegay waxaa ka mida buu leeyahay alxasan ibn alxasan ibn alxasan ibn caliy ibn abi aalib ma fi ishkaal qofkii adoo a ah magax moxamed lagu yidhaahdo magaca aabbaha moxamed waa lagu bixin karaa magaca jidkaada waa la bixin karaa almuhim waxa weeyaan qofkaas inuu dadkan kale ka socmo baa la rabaa alxasan ibn xasan ibn xasan ibn cali haddii la yidhahdo qaaliban wax la wadaagsanaa ma leh noocnana tamyiis waa laga helaya waa kaafi weeyaan ayib aw isma shaykihi wa shayki shaykihi fasaacidan man ittafaqa ismuhu isma shaykihi weeyaan wa shaykhi shaykhihi fasaacida ninkaa muxamedaa la yidhahdaa sheekuu wax ka warinaayana muxamedaa la yidhahdaa sheekuu wax ka sii warinaayana muxamedaa la yidhahdaa marka xadaanaa muxamedun can muxamedin can muxamed marka saadan u malaynin asalkeeda moxamed ibni moxamedin saadan u malaynin inaad ogaatid muhim weeyaan musanifka cimraan can cimraan can cimraan buu ku mihaali waman ittafaqa ismu shaykhihi waraawi canhu yaa muhim abuu leeha dane waxaa iswaafaqay magacii shiikhaadi iyo tilmiidka adig kaa wari baa iswaafaqa maalan raawigan waxaa weeyaan eh, ninkan waxaa la yidhaha moxamed tilmiidka asiga ka wari cali baa la yidhaha sheikhiisana cali baa la yidhahda marka xadatanaa caliyun can muxamedin can caliyin baa imaanaysa in la gartaa la rabaa taasna saana loo malayn caliy bnu moxamed ibn cali inay asalkeedii tahay saan loo malayn awgeed in la gartaa musanaf wuxuu ku miaaliyey muslim ibn alxajaaj ninkaa la yidhaahdo saaxibu صaxiixa rawaa can albukhaari warawa albukhaari can muslim alfarahidi ninka la yidhahdo marka bukhaari tilmiiduhu muslim wa shaykhuhu muslim laakiin labadii way kala yihiin saadan u malaynin muslimkaas tikraar inuu dhacay oo isnaadki wax lagu ziyaaday saadan u malayn awgeed ayb ومعرفة ومعرفة ومن المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة هذا waxaa muhim ah macrifatu alasmaa'i almujarad asmaada mujaradada ah alasmaa inuu iska yidhahda bay ahayd magacyaasha mujaradada yani maga magacda ruwaadka oo dhan weeyaan mujaradkaas macnaha macnaa dheeraadba imaamah yani qofka magacyaalkiisa in lawada garto walidalika mucdam alkutub almu'alafa murataba calaa xuruufi اlmucjam yani wixii alif ka bilowdaa loo hormarina wixii ba ka bilowdaa lagu xijina wixii ta ka bilowda wixii ta ka bilowda markaas haddana fi daakhili kulli xarfin haddana lasii tartiibinayo ayagoo hamze iskala bilowda hadday kulmaan axmed iyo ismaaciil axmedaa la hormarina lianna hamzadii way kaway kala midii noqdeen laakiin xa'daa waxay ka horaysaa siin waa la hormarina hadday kulmaan isxaaq iyo ismaaciil xarafka hore iyo kan labaad way ka ekaadeen laakiin kan saddexaada loo fiirina isxaaq siinka kadib xaa imaaneen ismaaciil siin kadib miim walxaa qabla almiim yuqadam isxaaq marka waxaa way biariiqa murataba raawiga aad rabtid cala tuul meeshuu ku jiro hore baad kitaab waxaa laga yaaba soddon mujallad ah meeshaas yaallo marka ariiqada lagu tartiibiy aad garatid mujalladka uu ku jiro iyo xarafka meeshuu ku yahay waa hoday ka garanaysa ikhtisaaran lilwaqti weeyaan marka asmaadaas inaad garatid waa loo baahan yahay buu leey wlmufrada macrifatu alasmaa'i almufrada asmaada keliga ah asmaa'i almufrada waxaa loo jeedaa asmaada wax la wadaagsanaaba ay lahayn alasmaa almufrada haddaad maqasho waxaa weeyaan alasmaa alati laa tuujad ismun yushaarikuhaa hadda axmed haddaan soo qaadana nin meeqa axmed baa lagu magacaabaa meesha jooga moxamed waa badan tahay cuhmaan waa badan yihiin wahaakada laakiin matalan magacyaal yaryar baa jirto sida matalan ajmad oo kale ajmad ibnu cujyaan ama eh, sandar oo kale ama shakal oo kale magacyaal waxaa weeyaan qofkaas lagu magacaabo mooye qof kaloo la wadaag aan la arki magacyaalka sidaasa ah, sidoodaa loo xifdina way saalan buu ku leeyahy waayo waxaa la diidayaa ajmadkan inaad axmed u akrisid laakiin haddaad ogaatid nin ajmad la yidhahdo biljiim eh, eh, ataxtaaniya markaa khalaas waxaa weeyaan axmedkaa noqon maa in sidaa lagu bartaa la raba walkunaa kunyada oo mufradada idana ah yani kunyada aan lagu magacaabin abulcubaydayn oo kale aa la yidhahda waa kunyo wax ninkaa lagu magacaabo moogi nin kaleba aan lahayn yani kunyada aan lagula wadaagsanayn walalqaab haddana naanaysta aan lagula wadaagsanaynin ayadana waxaa weeyaan in sideeda loo ogaadayaa la doonaya sida safiina oo kale mawlaa rasuuli lahi sal allau aleyh wasalam walansaab iyo nisbayaasha oo ayadana eh, aan lala wadaagsanaynin nisbada yar weeyaan sawaaءan kaanat calىa ظaahiriha aw calىa gayri ظaahiriha ayadan in la gartaa loo baahan yahay ayib wa taqacu markaa nisbada way dhacdaa nisbada waa abtirin weeyaan ila alqabaa'ili wاlawطaani bilaadan aw diyaacan aw sisa aw sikatan aw mujaawaratan qofka waxaa loogu nasab daraa oo macnaha markii la nisbaynayo إما إلى قبيلته وكا فلان فلان القرشي فلان فلان التميمي وقبيلدي وكا carabtii horo oo dhan qabiilada loo nisbayn jiray waxna dhibaato mala sharcan qofkaan inaad tiraahdo niyow tacriifkaaga ii sheeg fulaan fulaan baan ahay qabiilkaasaan ka ahay meeshaasaan degaa markii tilmaan aad naftaada ka bixinay sharcan sidaas way wanaagsan tahay yacni dad baa waxaa weeyaan siyaad barre markuu reebay in qabiil la sheegto inayba muxaram tahay buu haystaan ilaahayna wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaaraf yacni qabiilkaaga iyo meesha aad degta haddaad sheegata wax ceeb ay leedahay male haddaadan ula jeedin iftikaar oo dad kale isku kordhig iyo quwo isticmaalid iyo iyo dana kaloon islaamka ogoleyn markaad ku darta waa goonigeeda laakin mujarad almacrifa meesha tahay hadhowta haddii lagu raadi taga si lagu helilahay lahay maa ay mushkil marka dadkii hore o dhan qabaa'il baa loo nisbayn jiray walawtaan haddana bilaadka walawtaan awtaan wadan haddii la yidhaha matalan had jirtaan soomaaliya oo kale wadan baa laleeyahay marka waddankaasi haddana bilaadan sii kale leh oo aka muqdisho baan leenahay hargeysaan leenahay baydhabaan leenahay bilaadan bay usii kala baxdaa marka fulanun fulan almaqdashi asoomaaliya haddaad tidhaahdid maa fi ay mushkila marka awtaan sidaas weyn ruwaadda hore waxaa ugu badan almadani almaki alkufi albasri almasri waxaasaad arkay alkhuraasani albukhaari waxaasoo dhan waa magacyaal bilaad weeyaan atirmidi annasaa'i waxaanad maqlaysid oo dhan waa magacyaal dhulkii nimankaa asalkooda ay ka yimideen ayaa lagu magacaabay marka dhib mala baa laleeyahay